بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصxaabته أجمعين waxaan ku guda jirnay adilada uu imaamku halkan ku ururiyey eh, inta uu ka ururiyay uu sheegaya inay fadli badan tahay qur-aanka in loo kulmo oo jamaaco ay qur-aanka wada aqrido xadiidkan kale ayuu ku xujiyey can mucaawiyata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka salى اllahu alayh wasalam kharaja calى xalqati min asxaabihi wuxuu kusoo baxay nebigu salى اllahu alayh wasalam xalqo oo asxaabtiisa ka mid a iyagoo fadhiya faqaala wuxuu yidhi maa yujlisukum maxaa meeshan idin fadhiisiiyey faqaaluu waxay dhaheen jalasnaa nadkuru اllah waxaanu halkan u fadhiisanay inaan rabbigeen xusno allaha tacaala allah tacaala inaanu xusno wanaxmaduhu aan ku mahadino limaa hadaana lilislaam islaamka uu nagu hanuuniyey aan ku mahadino wamana bihi calayna uu nagu galladaystay bihi bilislaami calayna galladaa iyada inaanu ku mahadino ayaanu halkan u fadhiisanay faqaala calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu nabigu yihi sala اllah alayh wasalam ataanii jibriilu jibriil baa ii yimid sala allahu calayhi wasalam fa faahbaranii wuxuu ii sheegay ana allaha tacaalaa allah tacaala kor ahay yubaahi bikum almalaa'ika ika malaa-igta inuu idinku faanayo kale wey bimacnaa wuxuu leeyahay ii fiiriya addoommadaydaas wanaagsan ee halkaa fadhiistay ee aniga ee xushaya ee u fadhiistay keliya ee xuskayga u fadhiistay meesha marka malaa-igtu idinku faanaya baaha bishayi ay faakhara bihi malaaigtu idinku faanaya allahu akbar waa fadli aada u weyn wey rawaahu muslimu wاtirmidiyu wالnasaa-i aimadaas ayaa xadiidkan rawiyey waqaala tirmidiyu wuxuu yihi xadiidu xasan qaala shaykhu wاlaxaadiidu fi hada kaiira axaadiidta arrintaa tusinaysa in qur-aanka akhriskiisa loo kulmo ama dikriga ilaahayba loo kulmo way badan tahay warawa daaramiyu biisnaadihi can ibni cabaasin radia allahu canhumaa daarami isnaadkiisa can ibni cabaasin radia allahu canhuma wuxuu ka rawiyey qaala inuu yidhi man istamaca ilaa aayati min kitaab illahi tacaala kanat lahu nuura ninkii aayad kitaabka ilaahay dhagaysta akhriya ma aha aayad kitaabka ilaahay ninkii dhagaysta kaanat lahu nuuran nuur bay u noqotaa nuur bay u ahaataa waa caam nuuran fi dunya nuuran fi laakhira halkaa waxay daliil u tahay istixbaabu alstimaac marka wuxuu ka wada wuxuu ka wadaa eh, mualifku raximah llah yani qolada qur-aanka wada akhrisanaysa qaarna way dhegeysanaya qaarna way aqrinaya marka labadii fadliba way kulansan way kulansanayaan warawa bnu abi daawuuda wuxuu isna soo rawiyey ana abadardaa-i radia allahu canhu kaana inuu ahaa abudardaa inuu ahaa yadrusu lqur'aana mid qur'aanka darsa oo barta ama bara maca nafarin jamaaco nafar waa jamaaco oo yaqra'uuna jamiican mar quray wada aqriyi jireen jamaaco intuu la fadhiisto inay qur-aanka mar qura wada aqriyi jireen ayuu ibnu abi daawuud kasoo naqliyey abidarda saxaabiga jaliilka ah warawa bnu abi dawuuda fadla اdiraasati mujtamiciina can jamaacaati min afaadil الsalafi wاlkhalafi wa qudaati اlmutaqadimiin ibn abi dawuud wuxuu soo naqliyey oo soo rawiyey can abi darda waxaan u jeedaa ibn abi dawuud fadl diraasa qur-aanka diraasadiisa oo la wada barto oo jamaacadu ay wada barato iyagoo mujtamiciina kulansan ibn abi daawuud arrintaas fadligaas wuxuu kasoo naqliyey can jamaacaatin jamaacaad fara badan oo min afaadil salaf salafka kuwiisii afaadishoodisii ee uguwan wanaagsanaa ka mida iyo walkhalaf raggii dambe iyo waqudaati lmutaqadimiin qudaadii hore yani qudaadu waxay ahaan jireen dabcan dadka waxay ahaan jireen kuwa ugu fadli badan tadayunan wa tamasukan wa waracan bay ahaayeen raggii hore ee qudaada ahaa intaasuu kasoo wada naqlay buu leeyahy waan xasaan bni caiyata wlwsaaciyi anahuma qaalaa labadaasiba inay dhaheen walu man axdaa diraasata fi masjidi dimashqa hishaam bnu ismaaciil fi qadmatihi calى cabdilmalik bni marwan awalu man axdatha ninkii ugu horeeyey ee bilaabay weeye soo darayey bimacnaa ixdaafka halkan ixdaafkii ibtidaac ahaa ma aha waa ninka bilaabay waa shay horay aslan masnuun u ahayd laakiin masjidka dimashqa ku yaalla ninka ugu horeeyey ee qur-aanka diraasadiisa bilaabay wuxuu ahaa buu yidhi hishaam ibnu ismaaciil ninkii la ohan jiray fii qadmatihi fii zamani qadmatihi waktiga uu yimid weeye uu u yimid ama usoo galay ama usoo xarooday ama u yimid calaa cabdilmalik bni marwaan cabdilmalik bni marwaan malikii la ohan jiray boqorka waddanka ahaa ama boqorka muslimiinta zamanka ahaa waktigaa uu u yimid ayuu bilaabay imaamkaas hishaam ibnu ismaaciil masjidka dimashq inuu qur-aanka jamac ahaan uu ku darso وأma man rawى وأma ma rawى بن أbi dawuud عن الضحاك بن cabdالرحمن بن عرزب anahu ankara hadihi diraasa wa ama maa rawaa ama arinta ibn abu daawuud uu raweeyey can idaxaaki ka raweeyey ibn cabdiraxmaan ibni carzab ninka la yidhaha uu ka raweeyey anahu ankara hadihi diraasa inuu daxaak arrintaas uu karhaday oo nacay oo waqaala uu yidhi maa ra-aytu maana arag walaa samictu ma ana maqal waqad adragtu asxaaba rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam asxaabta nabigana waan haleelay oo waxbaan kasoo gaaray laakiin ma aana arag mana aana maqal iyaga oo qur-aanka ku kulmaya oo oda akhrisanaya yacni hadalkaasi wuxuu u jeedaa maa ra'aytu aytu axadan facalaha axadna maana arag oo saxaabadii nebiga ka mid oo arrintaas samaynaya wa can ibni wahbin qaala inuu yidhi qultu limaalikin maalik imaamu malik waxaan ku idhi oo waa fatwa ara-ayta alqowma iga waran qowm yajtamicuuna kulmaya oo isu imanaya oo fayaqra'uuna jamiican iyagoo dhan wada akhrinaya suuratan waaxidatan suurad keliya wada akhrinaya xataa yakhtimuuha ilaa ay ka dhammeeyaan fa ankara dalika imaam malik arrintaas waa uu inkaaray wa caabahu waa u ceebeeyey waa dhaleeceeyey wa qaala wuxuu yihi laysa haakada kaana yasnacu nnaas saas mayna ahayn dadku kuwa samayn jiray inamaa in kale ma ahe kaana yaqra'u rajulu ninkuu akriyi jiray cala alaakhar kan kaluu ku dul aqriyi jiray yacriduhu isagoo u bandhigaya qur-aanka inuu ka dhagaysto saasay dadkii hore ahaan jireen ayuu imaam maalik yidhi qaala sheekhu marka imaam nawowi wuxuu yidhi fa hada alinkaaru inkaarkaas isaga ayaa arrintaas inkiriddeeda iyo nacideeda minhumaa min haadayni اlimaameyni daxaak iyo imaam malik mukhaalifun weeye lima calayhi الsalafu wاlkhalaf waa arrin khilaafsan arrinta ay ku dureereen salafkii iyo khalafkii ay ku kulmeen ijmaacooday khilaafsan tahay weeye arrinta iyada karaahadaa laga soo sheegay walimaa yaqtadiihi اdaliilu wa mukhaalifun weeye lima yaqtadiihi اdaliilu arrinta uu daliilku uu tusinayo oo uu keensanayo oo daliilkii hore adiladii hore aan horey usoo marnay sunanka nabiga ka waariday aleyh salatu sla saxaabadiisa ah, fa huwa matruukun idan inkaarkaasi waa matruuk waa mid laga tegay oon waxba lagu falaynin oon la qaadanay waa qowl saaqita ah. walictimaadu warka la cuskanayo calaa maa taqadama waa hadalka horey uu hormaray min istixbaabihaa qiradaas ijtimaaca ah in qur-aanka la wada aqriyo inay mustaxaba tahay laakiin wuxuu yidhi sheekhu aan ku noqdo hadalkayge lilqiraa'ati akrinta qur-aanka la aqrinayo fii xaali lijtimaac markii la kulansan yahay shuruutun bay leedahay qiradaasi oo qadamnaahaa aan horay u sheegnay oo horay aan usoo marnay in shuruudda la iska ilaaliyo waa hadalkii horay noo soo maray ee uu lahaa marka qur-aanka la wada aqrinayo waa in qaladka laga fogaado waa in laqadka laga fogaado waa in daxik iyo qosol laga fogaado waa in sheeko laga fogaado waa in maaragtay eh, indhaha wax lala laaclaaca laga fogaado waa in xaaraan in la fiiriya laga fogaado hadalla saasuu horay usoo maray oo abaabtii hore nagu soo maray haddii arrimahaas la iska ilaaliyo marka qiraa'ada in la wada aqriyo waa mustaxab waa arrin wanaagsan yanbagii an yuctanaa biha aadaabtaas horay lasoo sheegay markii qur-aanka la wada aqrinayo in lagu dadaalo ayaa haboon wallahu aclam qala sheikh wama fadiilatu man yajmacahum cala clى fa fiiha nusuusun kaiira ama ninka dadka qur-aanka ku kulminaya ama tacliim uu baraya ha ugu kulmiyo oo intuu u fariisto ha ku kulmeen ama meel uu u sameeyey ama madrase uu u sameeyey ama ma garanaysaa tasiil uu u sameeyey ama isu keeniduu iyaga isu keenay ama subac uu u uhogaamiyey ama khayr uu u horseeday ninkaas fadligiisa isaga fa fiiha nusuusun kaiira nusuus kaiira fara badan ayaa kusoo waaritay ka qowlihi sala allahu calayhi wasalam qowlkiisa sala allahu calayhi wasalam baa ka mid a addaalu cala alkhayri ka faacili ninka dadka khayrka tusiya kan sameeyo kalu la mid yahay khayr haddaad dad u hogaamiso ood u horseedo oo tusiso ama u horseed ama tusiyo war sameeya dhe sidan sameeya dhe ajirkoodoo kalaad leedahay ka faacilihi kaman facalahu uu la ajri yahay wa qowlihi sala allahu calayhi wasalama qowlkiisa ka mid a laan yahdiya allahu bika rajulan waaxida allah inuu kugu hanuuniyo hal nin ayaa khayru laka kaaga khayr badan min xumri nacami geela kiisa gudguduudan geela gudgudoodan hal nin oo ilaahay subxaana wa tacaala uu adiga sababtaada ku hanuuniyay ayaa kaaga khayr badan geela gudgudoodan zamankaasi shayga ugu sharaf badan buu ahaa ee dadku ay jecel yihiin maalkooda kan ugu sharaf badan ee loo jecel yahay hadda booskeeda waxaa soo galay baabuurtoo kale dadku baabuurtay jecel yihiin kolka in hal qof ilaahay adiga dartaada ku hanuuniyo ama gaalnimaha kusoo hanuuniyo oo islaamka ha usoo hanuuniyo ama khafle ha ka hanuuniyo dikrigiisa ha kusoo hanuuniyo ama jahli ha ka hanuuniyo cilmi la barta ha kusoo hanuuniyo intaas iyo waxa lamid oo dhan baa soo gelaye waxay kaaga khayr badan tahay geela kaysa gudguduuda haddana waxay kaaga khayr badan tahay geel waxba ku fali maysid zamankane gaariyada kiis gaariyada ka ugu cusub ee shaka sharikada wakaalada ka soo baxa ee bacdiisa wata ayay kaaga kheyr badan tahay boqol ba baabuur oo lagu siiyo ile boqol halaad halkaas hadda boqol baabuur baa u dhigantay boqol marsedes iska dhe ama boqol hankaruser iska dhe ay marka intaasoo dhan bay kaaga khayr badan tahay waqad qaala allahu taa alaxaadiidu fiihi kaiira buy axaadiidta arrintaa tusinaysa ninka dadka khayrka ku kulmiya dad baa maalan gurigooda ka sameeya xoogo yaro cusuumo ah ama xoogo yaro cunto ah oo dabadeed isugu yeela eh, dhallinyarada isugu yeela eh, ikhwaanka isugu yeela oo dabadeed qur halka ku wada aqriyaan hadaalu cala alkhayri ka facilihi buu soo gelay fadligiisa lama koobi karo ah, intan uu sheegay iyo axaadiid kaiira ku fara badan ayaa ku jirta waqad qaala allahu caza wajala ilaahayna horay wuxuu u yidhiba watacaawanuu cala albiri waataqwa horaaba ilaahay arrintaas noo farayo inaan biriga wanaagga iyo taqwada isugu kaalmayno oo qaarkan qaarka kaale ugu kaalmeeyo taasna taa kaalmaday ka mid tahay oo isugu kaalmayntay ka mid tahay walaa shaka buu yihi sheikhu fii cidami ajri saaci fii dalika ninka arrintaas u saciya ee u dhaqaaqa ajirkiisa weynaantii weyn yahay wax shaki ku jiraa ma jiro ayuu leeyahay imaamku raximah llah marka halkaa wuxuu kusoo koobay imaamku raximah llah fadliga qirada oo lagu kulmo qur-aanka oo lagu kulmo dikriga ilaahay waa caam afdalu dikrina waaba qur-aanka marka isagoo lagu kulmo oo ma garanaysaa iyo ninka kulansiiye fadliga uu leeyahay ayuu halkaa sheekhu inoo sheegay waxaa marka xusid mudan markii arrintan halkan la marayo xukmiga maxay tahay subca subac soomaali subac bay taqaanaa subcu muxuu yahay xukmigiisuna muxuu yahay xaggeyna kasoo gelayaa yani baabkan aan hadda ku jirno ma qaradaas fadliga ahee istixbaab ku soo geli ma karaahu gelayaa ma dhibaato kalu la imanayaa horta mid ogow arrimaha hadda kitaabka baabkan hadda soo maray haddii qolo ay wada akhriyayso qur-aanka oo qaarna akrinayaan qaarna dhegeysanayaan oo maqra maqra u akrinayaan taa iyadamaba laysku haystaa fadligeeda oo qaar baa qur-aanka an maqraan akrinaya kana maqru akrinaya kana maqru akrinaya kana maqru akrinaya xataa qolooyinkii karaahadooda lagu sheegay iyagu mayna karhin kaas oo waa cardu lqiraa'ati cala alaakhar wey taa iyada layskumaba haystaba hadalba kama kama joogo ee arrinta hadalka uu imaamku uu ka keenay ka bacdina ku go-aamiyey inay istixbaab tahay waa in hal sawd lagu wada aqriyo wakuliyan hal mar bisawtin waaxidin anina bismi اllahi الraxmani الraxiim maala alxamdu lilahi rab اlcaalamiin aan sidaa u wada aqrino annagoo dhan oo aan ku dhammayno suuraddii taa weeye tan ay dadka qaarkiis wax ka sheegeen laakiin wax ka sheegidoodaas waa marduud sida thaabitka ana waa inay sax tahay wanaagsanna tahay fadligeeduna fadli dheri ayib subcu markaa xaggee kasoo gelaya subcu waa qur-aanka oo la aayad aayadeeyey weeye jamaaca akrinaysaa qolan walibana nin walbaba aayad buu aqrinaya marka haddii ay fadhiistaan oo ama aayad aayad u aqriyaan ama maqra maqra u aqriyaan oo sidaa awgeed ay subax ku ku magacaabaan falaa ba'sa fi dalik wax dhibaato uu leeyahay ma leh laakiin maxduur baa ku jira meel baa manci ka imanaya waa maxay markay subaca aqrinayaan subaca soomaalida waxaa caado u ah wax horis la yidhaha bay isticmaalaan hooris baa la yidhaha yacni nin walba aayaddii markii uu dhexda marayo ama sii dhammaynayo ayay kulligood hal sood isugu geynayaan sooma garan maalan ina almuttaqiina fi jannaatin markuu marayo ay odhanaya waa cuyuun waa cuyuuntaasi xaggay ka socotaa ya ina almuttaqiina fi ma amiin bay wada odhanaya yalbasuuna min sundusin waistabraqi waistabraqin isagu markuu leeyahay qaar baa qin ka bilaabaya qin mutaqaabiliin soo ma gara waxaa laga yaabaa inuu kelimad nuskeed ka dhex bilaabo waxaa laga yaabaa inuu kelimad ka bilaabo halkaasi xadri baa ka imanayo culimmadu way manciyeen oo waxay dhaheen horiska weeye waxaa mamnuuca lama ogola waa mamnuuc maxaa yeelay kan isagu aayaddii aqrinaya waa aqriyay laakiin kan horinaya xaggee buu ka wataa marka ilen shay-un min alaayati buu aqriyay markaa waxay soo gelaysaa baabulmanci fi lwaqfi walibtidaa tajwiidkii bay dhaawac gaarsiinaysaa saas awgeed waxay a'imadeennu ay ay ku waanan jireen dadka aan subaca ka maarmaynin aayad aayaddiina u akhristo laakiin nin walbowba aayadaada dhammee ama hal sawd ku wada aqriyo oo soo wada bilaaba ama bismillaahi illaahi araxmaan araxiim hal sawd ku wada aqriyo laakiin waa aada aayadanaysanaysaan hadhowna waa soo hoorinaysaan halkaas tajwiidkii bay dhaawacaysaa oy dhibaato u geysanaysaa halkaasaa xadrigu ka imanayaa ee sideeda kale haddii axkaamtii tajwiidka la ilaaliyo oo qunankii iyo muduudkii la ilaaliyo oo xukmigii la ilaaliyo falaa ba'sa bi dalika waana samayn jirnay caadayno ahayd berigii qur-aanka anaa nagu xifdiyayna inu yaryarayn eenu masaajidkeeni joognay xagga caadayba ahayd markii dambe masjidka madrasadii ku tiilay qur-aanka waxa weeye subacaasi wuxuuba kamid ahaa rukna min arkaani addugsi buuba kamid ahaa oo saddex saddex juz baa maalintii la aqriyi jiray ahyd aayaddaasaa loo dhamay nin walba aayadiisa mujawadatan muratalatan buu dhamaynaya kan ku xigana aayadda kale u walaha fawaaid baa ka mida waxaa ka feejignaan haddii maqro dhan intaad akhriyayso uu aad tugaysa intuu maqrada dhamaynaya ninkan ka akrinaya intaa waxaa laga yaabaa inaad ama seexato ama waxaa laga yaabaa qaflo kale meelo kale aada aado haddiise aayaddii aada sugayso oo aayaddii haddii aada gaftana ugu waxbaa kugu yaal ha ciyaar ciyaar meesha ma olin haddii aada gafto waa waa lagu karbaashaha ama waa lagu yani adigu dhaawacba ku gaaraya yani waa imaa waa lagu karbaashaya imaa hadday ugu sokayso ugu sahlanaato aayaddaa lagaa bootinaya iyadana dhibkeeday leedahay haddii aayadda lagaa bootiyana dhibkeeday le maalintaasoo dhan waa lagu forjaynaya ciyaalku waa kugu madaysanayaan tacbaan baa tahay addii waa laga qaatay meeqa aayada laga qaatay baa leeyahay waa markii oo xoogay asxaab isku fil ahoo ay wada akhrisanayaan waay laakiin markuu macallinka joogo ushu waa kugu taallaa haddii aayadda aad garan weyd soomaad garan annagu markaan qur-aanka xifdihi jirray waa subcin jirrayoo maalintii waxaan leenahay juskaas alla soo barto koox baa noocan ilaa tobaneeye ah habeenkii marka baraxa masaajidkan fariisanayn baaldi biyo ah iyo daasadiisana dhexdaanu dhiganayna ninkii aayadda garan waaya ama dhexdeeda ku gafa daasad biyaa madaxa looga shugaya halkaasuu ku qoyayaa waana qabow waana wakti dambo habeen ah marka nin baa laba kun ba qaadanaya midbaa saddex qaadanaya mid baan gafayninba oo maaragtay aada isaga soo dadaalay marka maalintaasoo dhan waxaan ku dadaalaynaa ninkuu suuraanka uu soo akrinayaa waa dadaalayaa maxaa yeelay daasada ogyahay biyaha dushiisa saaranka og marka anigii macalin cabdilqaadir nin la yidhaaho ninkii garanayaa garanaya iyo kooxna koox sidaasaanu ahayno marka anigii macalin cabdilqaadirkii waxaan ka mid ahayn qolada aan daasada marnaba lagu shubino aada isaga soo jilciy Ah, eh, marka marmar hadday dhacdo waa qur-aanku waa mucjize waana dhibi jirtay runtii maaragtay waxaoga dadkan oday baan u ahayno al cabdilqaadir waa magaranay habeen buuba iska diiday lagu shu arsee lagugu shubi waayo waa qanuune ka <laughs> duwanta waa lagugu shubayaa baa le ma jirto waa loo geliyay marka waxa weeye sheekadaasaa jirtay oo subaxa aayad aayadda loo aqrinayo fawaa-iddaasay leedahay waa feejignaanaysaa digtoonan tahay aayadda in lagaa bootiyo in kadaa marka khulaasat اlkalaam subca haddii ayad aayad loo aqriyo layskana ilaaliyo axkaamta tajwiidka horiskaasna aan lagu darin lanna horiskaasi wuxuu dhaawac u keenayaa alwaqfa wاlibtidaa ayuu dhaawac u keenayaa falaa ba'sa fi dalika wallahu tacala aclam bal ee waxay soo gelaysaa istixbaabkaa la sheegay ee fadligaa loo sheegay bay dhinac ka soo gelaysa faslu fi lidaarati bilqur'aani wahuwa an yajtamica jamacatu yaqra'u bacduhum cushran aw juz-an aw gayra dalika uma yaskutu wayaqra'u laaharu min xayu intaha alwal uma yaqra'u laaharu wahada jaa-izun xasanu qad su-ila maliku radi allahu canhu can dalika faqaala laa ba'sa bihi waataan hadda aan ka sheekeynaynay tii hore ee hadalka dheer uu sheekhu ka sheegay waxay ahayd hal sood in lagu wada aqriyo laakiin idaara waxaa weeyaan isu dhiibid qirado walba isu dhiibo oo mid walba midka kale bidawr idaara jaa-at min addawr inaan daa'ira u fariisanno square wareeg inaan u fariisanno oo mid mid walbaba uu aayad aqriyo ama juzu u aqriyo ama in u aqriyo wa an yajtamica weliba uu fasiro wahya idaaradaasi waxa weeye an yajtamica jamaacatun jamaaca inay kulmaan yaqra'u bacduhum qaarkood ay aqriyaan cushran yani toban ama juskii eh, oo toban loo dhigay qeyb ka mid a ah cushurkiis cushru juzi aw juz-an ama juz kaamil ah aw gayra dalika ama gayr dalika rubc rubuc ama maqra maqra uma yaskut markaa uu aamuso kaas bacdigaas wayaqra'u اlaakhar kan kale uu aqriyo min xayu intaha alwal kan hore meesha uu ku dhammaaday uu ka bilaabo uma yaqra'u lakhar marka kii ku xigayna uu halkaa kasii aqriyo wa hada kaasi waa jaa-izun xasanun jaa-is waaye weliba xasan ahoo wanaagsan waqad su'ila maliku radia allahu canhu imaam malik can dalika ayaa la weydiiyey faqaala wuxuu yihi laa ba'sa bihi wax ba'siya ma leh ogowna tii hore uu sheegayay waxay ahayd waxay ahayd qirada mar dadku ay hal sood ku wada aqrinayaan allah faslu fii rafci sowti bilqira'ati wa hada faslun muhimun yanbagii an yuctanaa bihi sawdka qur-aanka marka la aqrinayo sawdka kor maa loo dhigaya mise hoos waa fasli muhim a buu yidhi yanbagii waxaa ah habboon an yuctanaa bihi in lagu dadaalo iclam ogow annahu jaaءat axaadiiu kaiiratn axaadiid fara badan inay timi fi saxiixi oo saxiixa bukhaari ama muslima wagayrihi wagayri saxiixi ah daalatun tusinaysa calaa istixbaabi rafci sawti bilqira'a istixbaabka qirada in korka kor loogu qaado codka kor loogu qaado tusinaysa wa jaaءat aathaarun aathaar baa timid daalatun calaa istixbaabi اlikhfaai yacni qirada in hoos loo aqrayo oo la siraysto istixbaabkeeda iyo wakhafdi sawti sawtka oo hoos loo dhigo aathaar baa ku timid tusinaysa iyadana istixbaabkeeda wasanadkuru minha طarafا yasiira ishaaraة ilى asliha wasanadkuru waanu sheegaynaa minha طarafan gabal ama qeyb yasiiran oo yar ishaaratan ilaa asliha inagoo marka tilmaamayna asalkeeda in sha allahu tacaala qaala abu xaamidin alghazaliyu wagayruhu min alculamaai abu xaamid alghazali iyo keyrkiisa culimmada waxay dhaheen wa طariiqu اljamci bayna alahbaari yani axaadiid iyo aathaar waxaa timid in codka kor loo qaado yani istixbaabaysa wanaajinaysa tu kalena waxay timid in hoos loo dhigo istixbaabkeeda iyo fadligeeda marka see loo kulminaya marka e, imaam lghazali iyo culimmada qaarkood waxay dhaheen wa ariiqu ljamci bayna alahbaari ahbaarta iyada ah jamcigeeda in la kulmiyo oon la kala tegsiinin ahbaartaas iyo aathaarta mukhtalif almukhtalifati fi hada isku khilaaftay wa waa sidan soo socota wahwa waa maxay ana alsraara abcadu min alriyaa qur-aanka hoos in loo aqriyo ayaa uga fogaansho badan qofka riya iyo istustusid oo markuu kor u aqriyo iyo markuu hoos u aqrisanayo markuu hoos u aqrisanayo uu ka fogaansho badan yahay riya alriya waa taqaani soo maa somaali riya un iska dhaha soo istus fahuwa afdalu fi xaqi man yakhaafu dalika ninka riyaa ka baqaya iyo istusid ka baqaya isagaa u fadli badan marka inuu hoos u akriya ufadli badan fain lam yakhafi riya riya hadduuna ka baqin faljahru kor u qaadid wa rafcu sawti codka oo kor loo qaado ayaa afdalu ka fadli badan liana alcamala fiihi akar shaqada uu qabanaya markaa badan badnaanaysa walianna faaidatahu tatacaddaa ilaa gayrihi faa'idadiisa qirada uu akrinayana keliga ma ahee kan dhagaysanayana waa uu ka faaidaysanayaan marka faaidadu way gudbaysaa wey tatacaddaa way gudbaysaa ilaa hayrihi bay u gudbaysaa wanafcu lmutacadii nafciga waxa wax anfaca ee mutacadiga ahee gudbaya ayaa afdalu min allaasim ka fadli badan kan laasimka ahee shaksiga keliga laazimaya mutacadiga dad kale u gudbaya ayaa hadiya goor ka khayr badan oo ka fadli badan kan qofka shaksiga keligiis faa u ah wlinahu codkaa kor loo qaaday yuuqidu qalba alqaari qaariga naftirkiisa qalbigiisuu kicinayaayo bimacnaa toosinayaa wey wayajmacu hamahu ila alfikri fiihi hamigiisana wuxuu ku uruurinayaa inuu qur-aanka uu ka fikiro oo uusan hamigiisu meelo kale uusan aadin wayasrifu samcahu ilayhi maqalkiisana qaraduu usoo jeedinayaa wayadrudu الnowm hurdadana waa ka eryayaa wayaziidu fi nashaaq nashaadkana waa uu kordhinayaa wayuuqidu hayrahu hayrkiisna waa uu kicinayaa oo cawdkaa kor u qaaday min naa'imin mid hurda oo gaafilin ama gaafilah wayanshatuhu wayunashituhu mid kaslaan oo iska caajisana waa uu macanaa nashaad gelinayaa marka uu qur-aanka uu kor u aqriyo intaasoo fawaa'id ah waxaa iskale markii codka kor loo qaado qaaluu waxay dhaheen famahmaa xadarahu shayun min hadihi niyaat niyaadkaa lasoo sheegay ee fara badan faa'idada tacadinaysa ee qalbiga oo qarigu maaragtay u kacayo oo maaragtay uu toosayo ee hamigiisa oo ku ururay samcigiisa oo kada heyrkii oo maaragtay uu hurdada ka kicinayo oo nashaad gelinayo haddii niyaadkaasi ay usoo xaadiraan qaariga qur-aanka akhrisanaya famahmaa xadarahu shayun min hadihi niyaat faljahru afdal qur-aanka inuu kor u aqriyo codka kor u qaada ayaa markaa fadli badan fain ijtamacat hadihi niyaat niyaadkaasoo dhan hadday kulmaanna tadaacafa alajru ajrigu waa sii badanayaa oo markuu aqrinayo codka kor u qaadayo inuu yidhaha ilahu intaasoo dhan baan niyeysanaya qaala alghazaliyu raximah llah wuxuu yidhi walihada qulnaa waxaanu nidhi alqira'atu fi lmusxafi afdal saas awgeed baanu horay waxaanu u nidhi musxafka in qur-aanka laga aqriyo ayaa ka fadli badan kor in laga aqriyo maxaa yeeley shaqadaa ka badan oo indhihii baa shaqaynaya araggii wixii o dhan oo qalbigii waxaasun fa xukmu lmas'ala mas'alada xukmigeedu kaa wey wa ama alaathaar aathaarta iyo e, e, soo waariday ee arrimahaas kale tusinaysa fa kahiiratun waa badan tahay wa ana haddaan imaamu nawowi ahay ushiiru ilaa atraafin min bacdiha atraaf yani gaballo qaarkeed ama atraafta qaarkeed ayaan tusinayaa ama aan tilmaamaya habata fi saxiixi can abi hurayrata radia allahu canhu qaala inuu yidhi samictu nabiya sala allahu calayhi wasalama oole nebiga oole baan maqlay maa adina allahu lishayin allah jala jalaaluhu ma dhagaysanin shay maa adina suu u dhagaystay linabiyin nebi xasani sawti sawtkiisu wanaagsan yahay yataqanaa bilqur'aani qur ku heesaya ma dhihi karnaa ya luuqaynaya luuqaynaya ku heesaya lanna taqana haddaan dhahno min alugniyati dee carabta ugniyada heestay dhahaan ya carabta ugniyada heesta ayay dhahaan heestana aslan haddii la yidhaha hala tafsiiro kelimadaas tarjamo ahaan hala hala tarjamo haddii la yidhaha macnaheedu waa codla qurxiyey wey a codkoo lagu qurxiyo wey marka yatahanaa bilqur'aani codkiisa qur-aanka ku qurxinaya wey ah, aw yajharu bihi weliba kor u qaadaya codkiisa rawahu lbukhaari wamuslim yani allah jala jalaaluhu yasmacu kula shay ilaahay wax kasta waa u maqlaa subxaanahu jala jalaaluhu laakiin halkan waa istimaac khaasa waa dhegaysasho ay ridaa iyo maxaba ay la jirto weeye marka ilaahay jala jalaaluhu uma dhegaysto shay sida uu u dhegaysto nebi cod quruxsan oo qur-aanka akrinayo la jahrayo oo oo qur-aanka si wanaagsan ugu u qurxinaya codkiisa ugu qurxinaya qaala sheikhu wamacnaa adina ay istamaca waa uu dhagaystay wahuwa ishaaratun ila alridaa walqabuuli wey an abi muusa alashcariyi radia allahu canhu qaala ana rasuula اllahi sala اllah alayh wasalama qaala lahu inuu ku yidhi laqad uutiita mizmaara min mazaamiiri ali dawuud rawahu lbukhaariyi wa muslim abu xasan abu muusa alashcari nabigu wuxuu ku yidhi laqad uutiita waxaa laku siiyey oo ilaahay ku siiyey weeye mizmaaran min mazaamiiri ali dawuud almizmaar fi اlasli waa aalat طarab waxa weeyaan yani mismaarka maxaa la odhan karaa dee musika waa af ingiriis baan umalaynaya meel kale kasoo jeedaay ya maya maya cuud haddi waa af carabiga waxaba soomaalida kuma haysaan bahashan marka lahe maya marka la heysay aalada lagu garaaco maxaa la waa isu talyaaniyeynayna markaas talyaani iyo ingiriis iyo wax kale ma haysaan baan umalaynaya bahasha la afuufo maxaa la yidhaha turumbuna waa afkee talyaani baa halkan waxaa daliil kuuga ah in soomaalidu afkoodu af fiican uu yahay af xumaatada ka fog uu yahay af wanaaga u badan uu yahay baa daliilkuugu ah walidaalika aalaadka xunxun oo dhan afkooda kuma jira ee meelo kale kasoo isticaaraystaan marka dad wanaagsan weeye allahu aclam soo ma wila keena idinku midhaa waa baadiyaha waa laga heli lahaa baan u malay ya may may turub mi baadiyaha miyaysan bahasha la afuufa lahayn adeer anigu mid baan yar xusuustaa aya fuuri ma kulli xaal waxaan u malaynaya af waa la iska wada iloobay ya garni waa taa umalaynaya taas aa jirta gari gari miya gari miya garri a wax laga yaaba waka aslu lmas'alati taas waayo mizmaarka taasaa loo jeeda laakiin waxaa looga cabiray halkan cod quruxsan yani nabigu calayhi salaam wuxuu abu muusa alashcari ku leeyahay ilaahay cod quruxsan ayuu ku siiyey oo ka mid ah mazaamiiri ali daawuud daawuud baa calayhi salaam waxyaalaha ilaahay siiy wuxuu ka mid ahaa baa layidhi codku ruux badan badan badan buu lahaa oo markuu aqrinayo dikriga ilaahay markuu aqrinayo ama zabuurta ilaahay kusoo dejiyo markuu aqrinayo shimbiraha iyo buuraha iyo geedaha iyo waxa dhan ayaa la jiibin jiray cod quruxdiisi ah, waata ilaahay leeyahay ah, walaqad aataynaa daawuuda mina fadla yaa jibaalu awibii macahu wاطayr waalanaa lahu اlxadiid hadduuba codka bilaabay shimbiruhu dhan baa soo uruuray geedaha iyo buuraha ayaa ka daba akrinay wax u akrinay cod quraxay dhahaysa a ah, marka masaamiiru aali daawuud reer daawuud masaamiirteedii qeyb ka mid a ah ilaahay ku siiya haddaa abu abu muusa alashcari aad tahay nabigu wuxuu ku yidhi baa layidhi fii riwaayati fii saxiixi muslim rawa buhaari muslim waa kaas wa fii riwaayati muslimna wuxuu nabigu ku yidhi sala allah alay wasalam low ra haddaad arki lahayd wa ana anigu oo astamicu dhagaysanaya liqiraatika albaarixa habeen xalay xalay qiradaada anoo dhagaysanaya haddaad arki lahayd yani qiradaadaan dhagaysanayay marka abu muuse ma uusan ogeyn nabigu caleyhi isalaatu wasalaam rawahu muslimun ayda min riwaayati buraydata can lxuseyn yani eh, rawahu muslim ayda min riwaayati burayda bn alxuseyn eh, waxaa jirtay marka meel uu abu muusa uu leeyahay low calimtu dalika haddaan arintaa ogaado inaad dhegaysanaysa nabiyow la xabartuhu laka taxbiir waan kuusii qurxin lahaa waan sii qurxin lahaa waa meesha marka laleeyahay haddii qofku uu ka aamin helo oo uusan ka baqin riya iyo sumca waa wanaagsan tahay inuu xataa dadka awgi qur-aanka u qorxeeyo dad baa waxay leeyihiin yani riyaha waxaa ka mida qofku markuu keligii akhrisanayo inuu hoos isaga akhristo iska dareeriyo uusan codkiisa qorxin laakiin markii dadku dhegaysanaya inuu codkiisa uu qurxiyo waxay ka mid tahay riyah laakiin qowlkaasi waa marduud sax ma aha waxaa sax ah dadka marka qur-aanka loo aqrinayo in codka qurux lagu daro haddii laga aamin qabo waaye ceebta ah istus iyo riyaa iyo sumca hadayna meesha al haddii sumca ay jirto iyo riyaa xataa haddaad keliga akhrisanaysa dhibaatadeeda way cindaku maqlay laakiin haddaad taa ka aamin qabto aada u jeedo dadkan qur-aanka dhagaysanaya inay ku khushuucaan oy ku tadaburaan oo rabbigood ku xusaan oo ilaahay maaragtay maaragtay ay qalbigooda uu ku jilciyo alaabahas sida abuu muusa uu yidhi low calimtu dalika haddaan ogaado la xabartuhu laka taxbiiran nebigu ma uusan ka nahayn war maxaad sheegaysaa muusan odhanin waa uu daaya وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال قال رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم wuxuu yihi لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاaحب الqaynة إلى qaynته رwاه بن mاجة لله ilaahay baa أشد أذنا ka dhagaysi badan oo اstimاaعا yani ka dhagaysi badan إلى الرaجل الحaسن الصوت ninka codkiisu qurux badan yahay bilqur'aani ku qurux badan yahay ilaahay wuxuu uga dhegaysi badan yahay min saaxibi alqaynati ilaa qaynatihi kan gabadha ama jaariyada gabadha yar u heesaysa su u dhagaysto yani waa dhagaysi ay maxaba ay la jirto oo jacayl uu la jiro oo ma garanaysaa gabadh baa u heesaysa gabadhaa u uheysaysa sidaa uu ninkaasi u dhagaysanayo allah baa uga dhagaysi badan dhegeysi maxaba ay la jirto iyo qabuul ay la jirto lisaaxibi xasani rajuli lisaaxibi lirajuli nin oo qur-aanka qodkiisu qurux badan yahay oo qur-aanka akrinaya ilaahay si ka badan buu u dhagaystaa sida kan heesaya heesta uu u dhagaysanaya ama kan loo heesayay heesta udhagaysanaya si ka badan baa ilahay u dhagaystaa subxaanahu jala jalaal halkaa waxay tusinaysaa marka aada qur-aanka cod quruxsan ku aqriyayso inaad niyeysato in ilaahay ku dhageysanayo oo kugu jeclaanayo subxaanahu wa tacaala wacan abi muusa ayضa qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala اllah alay wasalam wuxuu nabigu yihi inii la acrifu aswaata rufqat اlashcariyiina bاlleyli xiina yadkhuluun waacrifu manaasilahum min aswaatihim bilqur'ani bاlleyl wain kuntu lam ara manaasilahum xiina nazluu bالnahaar rawahu اlbukhaariyu wa muslimun waa ammaan uu ammaanaya nebigu sal allahu alayh wasalam ree abi muusa alashcari iyo wixii a iyo qaraabadiisii iyo ahalkiisii wuxuu nebigu yihi sal allau alayh wasalam inii la acrifu waan garanayaa aswaata rufqati alashcariyiin ashcariyiinta rufqadooda iyo asxaabtiisa iyo jamaacadiisa bileyli habeenka xiina yadkhuluun markay guryahooda galayaan codkooda qur-aanka waan dadka kale waan ka garanaya wa acrifu manaasilahum guryahoodana waan garanayaa min aswaatihim sawdkooda baan ku garanaya bilqur'aani billeyl yani habeenkii qur-aanka ukaci jiray marka qur-aanka ka yani ka shanqaraya codka ka shanqaraya qur-aanka ay aqrinayaan ayaa guryahooda ayaan guryaha kale kaga garanaya wain kuntu aan ahaado lam ara manaasilahum guryahooda midaan horay u arkin xiina nazaluu binahaari markii ay maalintii ay degayeen macnaa jamaacada abu muusa alashcari markii ay wada socdaan oo nebiga ay la socdaan calayhi salaatu wasalaam oo meel la dego wey habeenkii meel la dego de fara badan maxaa laga kala garan qolaha halkay degay halkay degay halkay degaalama kara laakiin nabigu wuxuu yihi ree ashcariyiin waan garanayaa cododkooda qur-aanka habeenkii markay aqrinayaan cododkoodaasaan kaga soocayaa guryahooda maalintii yaabaan arkin guriga ay degeen meesha uu yahay allahu akbar waa fadli aada u weyna ilaahay siiyey ree abi muusa alashcari cododkoodana waa quruxsanaa sida abi muusa alashcari oo kale ahay rawahu lbuhaari wa muslim وعن البراء بن عازب رضي الله عنهma qال qاla رsuل الlahi صلى الله عليه وsلم wuxuu نبigu yihi زyنوا القرآن بأswاaتiكم qurآaanka ku qurxiya aswaadiina ku qurxiya rawaه أbu dاوuda والنaساaئي وغayruهma marka qurآaanka waxaa lagu faray markaad akhriyayso inaad cod quruxsan ku akrido lakiin cod quruxsanoo calىa لxuuni الcarab waaye carabta luqaynteeda waaye ma aha cod quruxsanoo adiga sidaad baadiyaha uga geeraari jirtoo kale ama geel aad ugu dhawaaqi jirtoo kale ma aha ama cod africana ma aha ama nigeria ma aha markaad akriyayso biluxuunilcarabi ku akri baa layidhi biluxuunilcarabi ku akriya layidhi marka luxuunulcarab waa la yaqaanaa luxuuntooda waxay tahay waa la garanaya dad baa iska jecel maalan qur-aanka marka la aqrinayo sawd qoroxsan lagu aqrinayo in lala aado sawdkii hore iyo kii maaragtay aswaadka afaariqa iyo meelahaasi lala aado ma aha biluxuuni lcarab ku aqriya zayinuu aswaatakum bilqur'aani zayinu lqur'aana biaswaatikum wrawى بن أbي dاwd عن عlي رضي الله عنه أنه سمع ضجة ضجة ناس في المسجد يقرؤون القرآن فقال طوبى لهؤلاء كانوا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بن أbي dاwd عن علي رضي الله عنه وxuu ka rawiyey أنه سمع inuu mqlay dajatan shanqadh fara badan ama yani yani cod weyn oo dad codkood oo fi lmasjidi yaqra'uuna qur'aan qur-aanka aqrinaya hugun qur-aan oo baxaya oo dadku aqrinaya masaajidka ka maqlay cali radia allahu canhu markaasu wuxuu yihi duuba lihaaulaa wanaag kuwaasaa yaa lahaaday wanaag bay lahaadeen ama jannay lahaadeen ama khayr oo dhan bay lahaadeen kaanuu waxay ahaayeen axaba annaasi ilaa rasuuli illahi sala alla alay wasalam nebiga kuwa loogu kalgacayl badan yahay ugu jecel yahay dadka bay ahaan jireen dadkaa intay fadhiyaan codkoodu baxayo ee huganka uu ka yeelayo qur-aanka iyagoo aqrinay bisawtin jamiil baa dee meesha ku qada wa fii ihbaati اljahri codka oo kor loo qaado sugidiisu axaadiid kaiira ayaa kusoo waaray wa ama alaathaaru can الصaxaabati min aqwaalihim waafcaalihim aqwaaltii hore aqwaal bay ahayd ama aaaarta saxaabada waxaan ujeedaa taasi axaadii bay ahayd aaaarta asxaabta iyo taabiciinta aqwaashooda iyo afcaashooda ka timid fa akaru way ka badan tahay min an tuxsara in la koobo waashharu way ka shuhro badan tahay min an tudkar yani waa mashhuur uma baahna in la sheego wahada kuluhu fi man laa yakhaafu riyaan walaa icjaaban waa ninka riya iyo ijaab riya istusid icjaabna naftiisa inuu la yaaba ninkan ka baqayn baqay walaa naxwahumaa min alqabaaixi waxyaalaha xunxun ee qalbiga lagu gunto iyo wixii lamida wixii kii ka aamin qaba waayo walaa yudii aydan walaa yudii aan dhibaynin jamaacatan jamaca aan dhibaynin bilabsi salaatihim wa takhliiطiha calayhim waa ka aan codkiisa kor u qaadayo qur-aanka uu kor ugu qaadayo aan ku dhibaynin jamaaco tukanaysa oo salaadooda dabadeed uu salaadii iska kala dhexgeliyo oo uu ku dhex qaldo oo waxay akrinayaanba garan waaya hadduu saa yeelo marka makruuh buu noqonaya ficilku la imanaya ficil xun buu noqonaya waqad nuqila can jamaacati min asalafi ikhtiyaar likhfaai jamaaca oo salafka ka mida waxaa laga soo naqliyey inay iyagu doorteen oy doorbideen hoos qur-aanka in loo aqriyo likhawfihim mima dakarnahu wax kale uma yeeline arrimahaan soo sheegnay bay ka baqeen oo riyaha iyo cujbiga waxaasay ka baqeen facan ilacmashi qaale wuxuu yidhi dakhaltu calaa ibraahim ibraahim baan usoo galay wahuwa yaqra'u fi lmusxafi isagoo musxafka akhrisanaya faista'dana calayhi rajulu marka damcay inuu usoo galo faqataahu musxafkii waa uu qariyay waqaala wuxuu yidhi laa yaraa hada anii aqra'u kula saacatin kan hadduu hadda arko anagoo musxafka aqrinaya wuxuu is odhanayaa ninkani had iyo goor musxaf buu aqrinaya qur-aan buu akhrisanaya marka si uuna saa isu odhanin ayaan iska dadaya saasuu yidhi abi abilcaaliyati qaala wuxuu yidhi kuntu jaalisan maca asxaabi rasuuli illahi sala allahu alayh wasalama ayaan la fadhiyey waradia allahu canhum allah ka raali noqdo asxaabtaasi faqaala rajulu wuxuu yihi nin baa wuxuu yihi qara'tu laylata kada xalay intaasaan aqriyay oo qur'aana maalan qara'tu laylatan aqriyay kada intaasoo qur'aanaan aqriyay faqaaluu waxay ku dhaheen asxaabtii uusaa yidhi hada xabuka minhu intaasaad ka leedahay ajirkaaga waa intaas yani maxaa isaga sheegaysaa wy xala baabad aqridee annaga maxaa nagu sheegaysaa macnaha ajirkii aad lahaan lahayd intan aad ayaad ka leedahay bay ku dhaheen wayustadlu lihaaulaai bixadiidi cuqbata ibni caamir radia allahu canhu waxaa kaloo loo daliilsan karaa qolada jeclaatay in qur-aanka hoos loo aqriyo xadiidu cuqbat ibni caamir radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuul llahi sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yidhi waxaan maqlay buu yidhi isagoo leh nebigu aljaahiru bilqur'aani kaljaahiri bisadaqa wlmusiru bilqur'aani kalmusiri bisadaqa ninka qur-aanka kor iyagoo la arkayo wax sadaqaysanaya kan qur-aanka hoos u aqrinayana wuxuu la mid yahay kan sadaqada sirta ah siraystay oo sadaqa sir ah bixiyay xadiidkaas waxaa rawiyey buu yidhi abu dawuuda wtirmidiy wاnasaa'i qaala tirmidiyu xadiiثun xasan waqaala tirmidiy wuxuu yihi macna hada alxadiid xadiidkan macnihiisu waxaa weeye ana aladii yusiru biqira'ati اlqur'ani kan qur'aanka siraysanaya hoos u aqrinaya afdalu wuxuu ka fadli badan yahay min aladii yajharu biha kan qur-aanka la jahraya lianna sadaqata siri sadaqada sirka sirta ah ee khafiga ah ee dadku aysan arkaynin ayaa afdalu ka fadli badan cinda ahli lcilmi ahlilcilmiga agtiisa min sadaqati alcalaaniya sadaqada calaaniga ee dadku ay arkayaan tan siriga ehe dadku aysan ogeyn ayaa ka fadli badan qaala wuxuu yihi wainamaa macnaa hada cinda ahli lcilmi macnihiisu waxaa weeye likay ya'mana arajulu ninku inuu ka aamin noqdo oo uu ka magangalo weeye ka badbaado min alcujbi yani la yaab naftiisa uu la yaabo lianna aladii yusiru bilcamal ninka camalka siraysanaya laa yukhaafu calayhi min alcujbi cujbi iyo la yaab iyo dadku inay maaragtay la yaabaan ama naftiisa uu la yaabo waa ka amin noqonaya kamaa yukhaafu calayhi min calaaniyatihi sida kan sadaqada la baxaya ee calaaniyatan ula baxaya looga baqo cujbi looga baqo qultu waxaan idhi buu yidhi imaam wa kullu hada arrintan oo dhan hadalkan oo dhan muwaafiq weeye lima taqadama taqriiruhu fi awali اlfasli lima taqadama wixii hormaray oo taqriiruhu uu hormaray yacni kala bandhigidiisa weeye fi awali اlfasli fasliga kan baabkan ama fasligan awalkiisa aan aan aan ku bandhignay oonu ku taxqiijinay min atafsiil tafsiil iyo kala soocid oo ah ninkii ka baqaya cujbi iyo riyaa iska siraysto qur-aanka yuusan kor u aqrin ninkii ka aamin qaba kor ha u qaado faljahru afdal waanahu in khaafa bisabab اljahri shaya mima yukrahu waanahu in khaafa ninka qur-aanka aqrinaya ah, hadduu ka baqo bisabab اljahri qur-aanka uu kor u qaadayo awgiis shaya mima yukrahu waxyaalahaas la kacday oo cujbiga iyo riyaha wixii la lam yajhar qur-aanka kor u qaaday usmaail wain lam yakaf hadduusan ka baqin istuxiba اljahru jahriga ayaa inu kor qur-aanka ku qaado ayaa loo isticmaalay fain kanat اlqira'aةu min jamacati mujtamiciin haddii ay qiraduse tahay qiro jamaaco dhan oo kulansan ka dhaxaysa ta'akada waxaa markaa ta'akud noqday istixbaabuljahri jahrigaa markaas isagu maxdi noqonaya lianna si kaleba maba ku kulmi karaanba oo qur-aankay wada aqrinayaan muxuu yahay hadday siraysanayaan oo nin walba hoosta u ka aqrinayo maya waxay ku kulmayaan inay codka kor u qaadaan oo ka kale kan kale uu dhagaysto ama ay cod kaliya ku wada aqriyaan lima qadamnaahu waxaan horay usoo marinay awgeed ay liladilati saabiqa yani walima yaxsulu ayda walima yaxsulu fiihi min nafci gayrihim walima yaxsulu iyo waxa u xasilaya fiihi fii hada aljahri min nafci gayrihim gayrkood inay anfacaan marka markuu kor u aqrinayo isagu waa ku intifaacaya kan dhagaysanayana waa uu ku inticaafacaya wallahu tacaala aclam